النbوية fي leyلة الأxد الرابع min sفر cam أف وأربعمية وأربعين hجرة المصطفى slى اllah عlيه وaلiه وsلم ضمن silsiلة duruuس xadiiث المصطفى slى اllah عlيه وaلiه وsلم bdn bkitabi الأربعين وانتهى min sunan وصحيحين ysr اllah اitmaam اkmaal wraqni hlas fi qowl cml inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan oo majliskii afar iyo sodonaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka macaalim suna nabowiya habeenkana waa habeen axad ah afarta bishi safar kun afar boqol iyo afartanka jira nabigeena sala allahu caleyhi waali wasalem waxaan kusoo jirnay kitaabu tafsiir caaw waxaan bilaabi doonaa insha allahu tacala suuratu laaqica hada maxala bayaanaha weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqic nujuumi xidigaha makaano dhacooda iyo boosaskooda weeyaan xadiid todoba boqol iyo sideed saddex iyo siddeetanaad can ibn cabaas waxaa radi allahu tacala canhuma falaa uqsimu bimawaaqici nujuum qaala wuxuu yihi nujuumu lqur'aani qur-aanka xidigahiisa iyo xidigayntiisa iyo kala jarjaritaankiisa fusila ama fusila waxaa laga soo fasliyey oo laga soo guuriyey min adikri lowxulmaxfuudka ayaa laga soo guuriyey qur-aanka oo isqaba ayaa lowxulmaxfuudka laga soo guuriyey fa wadica kadibna waxaa la dhigay fii beyt lciza beyt lciza oo fi samaai dunya samada dunyada kusugan ayaa la dhigay qur oo kaamil ah fa jacala wuxuu gudagalay jibriilu yunaziluhu inuu soo dejiye cala nabiyi sala la sl nabiga uu kusoo dejiyo yuratiluhu weliba uu ahri tartiilan ahrin uu ahriyo weyaan biamri illaahi caza wajal ilahay baa fari markaa subxaana wa tacaala sidaa weyaan marka tanjiim alqur'aan ayaa la yihahdaa waqaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayn cadiim sidoo kale aayadda kale waxay ahayd jumlatan waaxida hal muxuu ahaa mar qur-aankan maxaa loogu soo dejin waaye marka ilaahay subxana wa tacala waa tii uu yidhi kadalika linuhabita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiilan waxaan saa u yeelnay in qalbigaada aan ku sugna oo markay wax weydiiyaanba jawaabtii loo soo dejiyo oo qalbiga lagu suga nabiga sala allahu calayhi waali wasalam oo dadka ay si sahlan u ayuu ilaahay subxana wataala usoo qeybqeyb qur-aanka ugu soo dhigay oo nabiga loogu soo dinjiray calayhi salatu salaam tanjiim alqur'an ayaa la marka tanjiim xidigayn in qeybqeyb xidig xidig xidig loo soo dejiyo qeybqeyb laga dhigo taas tanjiim qur'aan ayaa loo yaqaana weyaan waayahay qowluhu tacala qowlka la uu yidhi watajcaluuna miyaad yeelaysaan risqakum risqigiinna aad ku shukrin lahaydeen ay shukra risqikum risqiga shukriga aad la imaan lahaydeen annakum adinka tukadibuuna kuwa beeniya inaad tihiin meeshii lidinka sugaayay inaad alla subxaana wa tacala risaaqadan u idin siiyey oo kala duwan oo nooc walba aad ku shukrin lahaydeen miyaad alla subxaana wa tacaala inaad ku mxuu ahay kufrisaan ood alla beenisaan ayaad mxuu ahay ku badasheen weeyaan xadiid todoba boqol afar iyo sideetanaad ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qal abdullah bin cabaas <clears throat> muir annaasu dadki ayaa la roobeeyey oo roob ayaa la siiyey calaa cahdi nabiyi sala allahu alay w slam nabiga zamankiis ayaa roob loo di'iyey oo roob ayaa la siiyey faqaala nabiyu nabigan wuxuu yidhi sal allahu calayhi waali wasalam asbaxa waxaa waa bariistay min annaas dadku waxaa waa bariistay shaakirun ay rajulun aw imra'atun aw shaksun shaakirun qof iyo mu'min shaakir ah oo alla ku shukriyo wa minhum iyaga ayuu ka mid ahaaday mid waa bariistay kaafirun mid gaal ah wa minhum ayuu ka mid ahaaday kaafirun mid gaaloobay yacni mid ilaahay subxana wa iyo mid alla subxana wa tacala nicmadiisii jasaarnimo ka qaaday oo ku ay adoomahayga kuwaa bariisteen weyaan amaba adoomaha alla ay bariisteen fa qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sal slm asbaxa bariistay min annaas dadku waxaa bariistay shaakirun mid alle ku shukriya wa minhum iyaga ayuu ka mid ahday kaafirun mid alla subxana wa tacala ku jasaaro oo alla aanan ku shukrinin qaaluu waxay yidhahdeen haadihi kuwa alla muxuu ahay ku shukriyey haadihi tanaytu raxmat ullahi waa alla raxmadiisa roobkan ilaahay u nasiyey waa raxmad ilahi laqad sadaqa wuu run sheegay naw kada wa kada xidig heblaaye iyo xilli heblaay wuu run sheegay oo xilliga roobka aad imaan jiray ayuu ku imaaday yacni roobkaas muxuu ahaa calaamad aan ku garan jirnay waa la helay oo xidig fulaan runbuu run buu sheegay ayaa yidhaahdeen kuwaana ilaahay bay ku kufriyeen subxaanahu wa tacaala oo nicmada allah ay ku jisaareen qaala wuxuu yidhi fanazlat waxaa soo degta hadi aayata ayadanotana falaa uqsimu waxaan ku dhaaranaya bimawaaqic nujuumi xidigaha makaana dhacooda xataa balaqa ilaa uu alla ka gaaro subxaana wa tacala ama nabiga akhrinta uu ka gaarsiiyo watajcaluuna miyaad yeelaysaan risqakum ay shukra risqikum risqigiina shukriga adla imaan lahaydeen anakum adinka tukadibuuna kuwa been inaad lwaaqica imaam muslim ayaa xadiidkaa soo saaray weyaan suurat xadiid hada maxalu bayaanaya wayan qowluhu tacala qowlka low yidhi alam yani miyaynan la gaarin ay alam yaxin liladiina kuwii aamanuu alliina bi rumeeyey an takshaca inay khushuucdo ay mudata khushuuci an takshaca inay khushuucdo quluubuhum quluubtooda ay muddata khushuuci quluubihim lidikri illaahi dikriga alla u khushuucdo yacni muminiinta xilligii ilaahi subxana wa tacala dikrigiisa ay qalbigooda u khushuuci lahaa soo lama gaarin ayaddaas tafsiirkeeda ayaa halkan ka gelaynaa weeyaan xadiid toddoba boqol iyo shan iyo siddeetanaad can mascuud waxaa lh bdulahi bn mascuud alhudali qala wuxu yh abdullahi bn mascuud radi allahu taala an arda maa kaana ma ahaanin bayna islaamina islaamnimada islaamnimadanaga dhexdeeda iyo wa bayna an caatabana iyo waqtiga alla uuna muxuu ahaa eedeeyey bi hadi aayadan bi hadi eedeeyey oo nagula muxuu ahaay canaantay uma dhexaynin ayaddaas tee weeyaan alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah ilaa arbacu siniin afar sana unbaa udhexaysay xilliga aan islaamnay oo islaamnimada aan qaadanay ilaa awaail man aslam ayuu ahaa xilliga aan qaadanay iyo xilligana la eedeeyey oo quluubtanaga inay ilaahay subxana wa tacala dikriga alle wuxuu qur-aanka soo dajiyay inay khushuuc muxuu ahay inay khushuucda soo lama gaarin oo xilliga aad khushuucdaso lama gaarin xilliga nagula muxuu ahaa eedeeyey oo nagula dhaleeceeyey afar sano unbaa udhexaysa ayuu leeyahay radi allahu taala arda yani saxaabadii nabigeena sal alla alay slam iyagoo afar sano muslimiin ah ayuu ilaahay subxana wa tacaala kusoo dejiyey nabigeena sala allah alay slam alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubahum lidikr illah annagana maanta ilahay fadliga subxaana wa tacaala labaatan jir soddon jir afartan jir ka badan ka yar ayaad ilahina gaarsi subxana wa tacala intaana dee wacdi iyo qur iyo salaad iyo khayr iyo muxuu ahaa ayaan ku jirnay marka xilli qalbigeenna ilaah subxana wa tacala u khushuuca soo lama gaarin balaa warabbina waa la gaaray laakiin ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu dadkii khushuucaas iyo ilaahay subxana wa tacala u noqoshadiisii iyo dadkii ilah ku irsaaq ilahi naga dhig subxana wa tacaala maxaa yeele nabigeena sal lla wuxuu caddeeyey alaa ina fi ljasadi mudqa jirka ilaahay subxana wa tacala wuxuu geliyey muxuu ahaa ximin yar ama cad yar gobol yar ah, oo hiliba waslad yar oonan laf lahayn idaa salaxat haddii ay suubato salaxa aljasadu kullu jirkii o dhan wuu suubani waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu qalbi weyaan waa qalbigii marka xibintaas ayada wanaageeda waxyaabaha ugu qiimaha badan khushuuca ka mid a ah, inaabada ka mid tawakolka ka mid a ah, alkhowf ila alla laga baqa ka mid a waxa raja alla la tala saarta ka mid yacni acmaal quluubka haddii la tiriyo wax la koobi kara maaha qofkii ilaahi subxana wa tacala qaybtaas yar u wanaajiyo nicmo qofku ilahi subxana wa tacala xiqdi ka bixiye nicmo qofki ilahay cuqdadu ka bixiye nicmo qofku alla subxana wa tacaala inuu tala saarto dushiisa iyo isaga inuu tala saarto qalbigiisuu ka buuxiye nicmo qofkii cabsida alla u geliye nicmo yacni qalbigaas haddii ilahay uu ku wanaajiyey xibnihii oo dhan waxaa weeyaan ilahay uu ku wanaajiyey aakhirana khayr badan baa qofka loo rajayna lakiin qalbiga hadduu xun yahay cuqdad iyo xiqd iyo xaasidnimo iyo dulmi iyo qooq iyo baqi iyo sitaan iyo mxuu ahaa khawf min alkhalqi oo laga baqa khalqiga wamaa ilaa dalik waxyaabahaas ay ka buuxaan xaalad halisa ah weeyaan wuxuu leeyahay cabdillah bn mascuud radia allahu taala arda maa kaana ma ahlin bayna islaamina islaamnimadayga intuu dhexaysay o bayna an caatabana iyo intuu alla nagu citaabay bi hadi aayati ayadan alam yani miyaanan la gaarin liladiina kuwii aamanuu alinaba rumeeyey an takhshaca inay khushuucdo quluubuhum qulubtooda dikriga alle ay mudata khushuuci quluubihim lidikrillah ilaa arbacu siniin afar sano mooyane suurat mujaadala <clears throat> hada maxalu bayaaniha weeyaan qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi waidaa jaa-uka haddii ay ku yimaadaan xayowka waxay kugu salaamayaan bimaa salaam ayay kugu salaamayaan lam yuxayika usan kugu salaamin bihi salaamtaas allahu alla weyne aayadda tafsiirkeeda ayaa halkan ka gelinaa weyaan xadiid todoba boqol iyo lix iyo sideetanaad can anas malik l radi allahu taala arda khaadima rasul lah sal slm alansaari ana yahuudiya nin yahuudi ah atan ataa wuu yimid cala nabi nabiga ayuu yimid sal slm iyo asxaabi saxaabadiisa oo saa loo fadhiyo ama meel ay joogaan ayuu u yimid faqaala kadibna asaamu calaykum mowt iyo geeri dushiina ha ahaato ciyaada bilah asaamu mowt iyo halaag calaykum dushiina ha ahaato faradda calayhi lqowmu dadkii way u jawaabeeno saxaabadii oo ayagana calaykum asalaam bay yihahdeen caadi waa un asaamu calaykum hadduu yih asaamu ma garan kartid faqala nebi wuxu yih sal hal tadruuna miyaad garanaysaan maa qaala haada ninkan wuxuu yidhi miyaad garanaysaan ninkan yahuudi waa idin imaado wuxuu idinku salaam miyaad garanaysaan qaal waxay dhaheen allah warasuulu aclam alle rasuulkiisa ayaa yaqaano salama wuu salaamay yaa nabi ila nabi alla ninkan wuuna salaamay annaga ilahay rasuulkiisa yaqaan wuxuu ku dhawaaqay laakiin waxaan fahamsannahay inuu muxuu ahaa salaami wayaan oo assalaamu calaykum una yidhi qaala wuxuu yidhi laa saa isaga qaala wuxuu kada wa kada saas ayuu yidhi oo assalaamu calaykum kadibna wuxuu daba dhigay nabigeena sal slm ninka isaga hoobna salaamay oo mowdka nagu salaamay oo mawdka nagu habaaray iisoo celiya faraduuhu way soo celiya warkaa ku yeera soo noqday qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm qulta waxaa qulta miyaa tiri assaamu calaykum maw dushiina ha ahaada miyaa tiri yahuudiyow qaal wuxuu yidhi nacma saasaan ihi maba qarsaninba cajiib qaala nabiy llahi wuxuu yidhi sal slm cinda dalika markuu ninkaas jawaabtaas ku dhawaaqay ood ka wareegay ayaa wuxuu yidhi idaa sallama haddii idin salaamaan calaykum korkiinna axadun qof oo min ahli kitaab ahli kitaab ka mid yahuudi iyo nasaaro weyaan faqoolu waxaad tidhahdaan calayka dushaada ha ahaato saa dhaha weyaan calayka dushaada ha ahaato dhaha weyaan qaala wuxuu yidhi calayka maa qulta calayka dushaada waxaa ahday maa qulta yahuudiyo waxaad tidhi dushaada ha ahaato saas weeye macnaheeda qaala wuxuu yidhi awigii calayka dushaada ha ahaato maa qulta waxaad tidhi qaala wuxuu yidhi marka rabbigan subxaana wa tacaala waidaa jaa-uuk ay ku yimaadaan gaaladii ahlu xayowka waxay kugu salaamayaan bimaa shay bay kugu salaamayan lam yuxayika usan kugu salaam bihi isaga allahu alla weyne sidoo kale niminka carabta ahaa hee yaa muxamed saasoo kale ay ku dhawaaqi jireen ya marka salaamihan jaahiliga ah ay mararka qaar ku dhawaaqi jireen marka waxyaabahaasu ilahay subxana wa tacaala ka warrama marka niminka yahuudi iyo niminka nasaarada ah waxaa weeyaan salaamtooda marka jawaabta loo celinaa taa ooyaan asal ahaan haddii assalaamu calaykum ay yidhahdaan wa calaykum in la yidhaha weeyaan masalada marka waa masalo culimada in badan ay ka hadlaan hadii ninka yahuudiga ah wuxuu ku dhawaaqay asaamu calayka ay ta asaam amaba asaamu calayka amaba macno aan la fahmaynin oo un masaamu calaykum yidhi assalaamu calaykum yidhi aqoonin iyada hadal ma wa calaykum baa la dhihi jawaabta wa calayk assaamu hadduu yidhahdo iyo uu wax aan la fahmaynin oo masaam uu yidhi la garan waayo wa calayka amaba calayka riwaayaadka inta badan wa calayka ay u laakiin waxaa meesha taagan haddii ninka uu ku yidhaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu oo cad oon laab lahayn oon mxuu assaam ah, ku jiro laanta ku jiro haduu yihahda maxaa marka la dhihi masalada iyada culimada imaam nawowi keyrkii in badan waxay leeyihiin wacalaykum baa la taagnaani naskan baa la raaciy oo lisma dhibaayo wacalaykum baa la dhihi hadduuba nabadgelye ku dhahay wacalayka dushaada ha ahaato la dhihi oo nabadgelyada ayad adn dushaada la dhihi culimada alxaafid ibn qayim caleyh raxmat ullah wa tabicahu calaa dalika sheekh alcuthaymiin iyo rag culimo ka mid waxay leeyihiin diinteen waa diini cadli diinteen waa diini cadaala ninkan wuxuu yidhi assalaamu calaykum hadduu ku yidhahdo nabadgelyo dushaada ha ahaato hadduu ku yidhaahdo cadaaladda waxay keenaysaa alxaafid ibn qayim fii kitaabi axkaami ahli dima ayuu kaga hadlaya wuxuu leeyahay haddii ay saas ku yidhaahdaan cadaaladda diinta islamka waxay keenaysaa qofka adna la yihahdo alaykum assalaam dushiina nabadgelyo ha ahaato laakiin waraxmat ullahi wabarakaatu meesha kuma jirta iyo baabkaad ma taha laakiin salaamtiyaa laga hadlaya asalaamu calaykum asalaam in la yihahdo dhima lahw ileyh maxaa yeele cadaalad islaamka ayaa keeni sidoo kale taaliif lilquluub quluubtiisi in loo islaamka loo soo dumo oo yacni ayaa keenaysa marka eh, xaafid ibn qayim saas ayuu sidoo kale sheekh alcuthaymin caleyh raxmatullah islam saas ayuu qabaa weeyaan marka arrinta ayada marka haddii gaaladii lagu huba inay assalaamu calaykum yihahdaan ama waxay sheegeen alla aqoonin qowla waaxida wacalayka weyaan alayka ama wacalaykum dhib ma laha laakiin haddii la hubo assalaamu calaykum inuu yidhaahdo wacalaykum salaam in la yidhaahdo ama wacalayka la yidhaahdo labadoo dhib ma laha wacalaykum ah wacalayka asalaam la yihahdo wacalayka asalaam la yihahdo oo mxuu ah laga dhiga mufrad wacalayka asalaam la yidhaahdo iyo in la yidhahda wacalayka la yidhahdo labadaba waxaa weeyaan in sha allahu tacala dhib ma lahan jaryan waitibaacan liaqwaali haulaa alculamaa liwajahatihi walicadl islaam wallahu aclam xadiidkaas waxaa soo saaray imaam tirmidi waana saxiix weeyaan suurat lxashr hada maxalu bayaaniha way qowluhu tacala qowlka allow yidhi lilfuqaraai laakiin gaaladii haddii loo yimaado habaaryaako ka warrama waxba dhib ma lah habaaryaako mazuri waxba hadda ishkaal oo ku sugan adig aad ku bilowda seed leeda asalaamu calaykum waxay ku kala duwan yihin marka sheekh sheekh muuse malfarqu bayna hada wahada marka waxba nacam sheekh gaalada hadday isla fadhiyaan haddii kun gaal ay fadhiyaan kun gaal hadduu fadhiyo ood hal qofa muslim dhex fadhida asalaamu calaykum ad leed qasadkaadana waxaad ujeedaa qofka muslimka ah a wax dhiba ma suuraة اxajrda maxaa loo bayaana w qowluhu tacala qowlka all u yihi lifuqaraai muhaajiriin lilfuqaraai fuqarada almuhaajiriina ee muhaajiriinta aladiina kuwaas ukhrijuu laga soo saaray min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna ilaa akhi ilaayaat ayaa halkan tafsiirkiisa amaba ayaa laga hadla weyaan xadiis todoba boqol iyo todoba iyo sideetanaad can sacd bn mali can sacdi bn abi waqaas waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qal sacd bn malik ama sacd bn abi waqaas cafwan qaala wuxuu yidhi saxaabiga jaliilka radi allahu taala arda annaasu dadka calaa alaain waa saddex qaybood ama calaa alaai manaasila saddex boos ayay kala joogaan dadka dadka ahlu islaamka ah oo muminiinta ah saddex qaybood ayay kala yihiin weyaan amaba saxaabada nabigeena sal allahu alay slam markii dadka laga soo bilaabo ilaa aakhiri zamanka saddex qaybood weyaan ayuu leeyahay kow famadat waxaa tagtay oon hadda gacan lagu haynin itnaani laba kooxood way tageen wa baqiyat waaxidatun hal kooxna way soo hartay muminiinta saddexa qaybood ma u qaybsamaan ayuu leeyahay laba qaybood tageen gaaritaana ma lahan dib haddii aad wax ka samayso indha laguma dhufanay ku ayaga tageen hal qolana way soo hareen weyaan fa axsana fa axsanu maa antum fa axsanu maa shaykan ugu wanaag badan antum adinka kaainuuna aad ahaataan caleyhi dushiisa an takuunuu inaad ahaataan weyaan bi haadihi lmanzila manziladan allatii taasoo baqiyad soo hartay ileen labadii kale inka tageenay waxaa samayna haddii labada ay ku dhaafeen taan soo hartay ku dheg weyaan ku qaba meel hadda idinkaga fiican ood aadaysaan ama meel kaleo doonaysaan lama arko weyaan halkaa manzila unbaa idin harsane ta ayada ku tugtaalaysta ayuu leeyahay radi taala arda uma intaa kadib qara wuxuu akhriyey qowluhu tacaala lilfuqaraai fuqarada ayuu u sugnaaday almuhaajiriina ee muhaajiriintaha aladiina kuwaasu ukhrijuu laga soo saaray min diyaarihim guryahooda iyo wa amwaalihim yabtaquuna fadla min allahi ridwaana wayansuruun lahu rasuulah ulaaika hum saadiquun waa kuwa runtu badnaa marka waladiina tabawa daara dabadhig marka kuwa waa muhaajiriintii waa raggii guryaha kusoo dhaweeyey oo muxuua ah daarta u diyaariyey ansaarta ahaa waladiina tabawa daar waliimaana waladiina tabawa daara waliimaana min qablihim yuxibuuna waxay aad u jecelihiin man haajara ilayhim cid alla cid soo haajirtaay jeclihiin walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu muxuu aha wixii ay bixiyeenna habay yaraatay waxay ka dareemayaan rag baa muxuu ahaa diyaar u ahaa inay xaasaskoodii u furaan rag kale oo muhaajiriin ah la qaybsadaan oo maalkooda ay la qaybsadaan oo waxaa weya wax kasta awoodi karaan ay la qaybsadaan adyaar u ah radia allahu taala ardahum raggaas ayuu ilahay amaanay subxana watacaala uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi haulaai kuwaas almuhaajiruuna lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim qaala wuxuu yidhi haulaai almuhaajiruun kuwaas waa muhaajiriinti kow waa qeyb wa haadihi tanna manzilatun waa manzila waa boos yaa gaari kara maanta oo raggaad muhaajiriinta oo nabigeena sal sl soo raacay maanta cidda gaari karta waate gacan laguma hayo waa manilada ugu sarraysa weyaan o waqad madad way tagtay uma intaa kadib qara wuxuu akhriyey waladiina kuwii tabawauu diyaariyeen addaara daarta oo mxuuaha diyaar ka dhigeen iwaliimaana ama degeen min qablihim ayaga hortood yuxibuuna man haajara ilayhim ilaa akhiri aaya weeyaane qaala wuxuu yidhi faqad madad tanna way tagtay waa faqad madat way tageen haataani manilatan labada manil labada boos waa nimankii ree ansaareed weyaan qiimaha badnaa wa baqiyat hadi manzila maniladan way soo hartay manilada way soo hartay fa axsan maa antum aa fa axsana maa shaykan ugu wanaag badan antum adinka kainun aad hataan calayhi an takuunuu inaad hataan weyaan bi hadihi lmanzila maniladaas alataas baqiyad min bacdihim mise waanba ka booday waxbaan ka booday cafwan nacam uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi markuu akhriyey uma qara wuxu akri waladiina kuwii tabawa-uu diyaarsadeen addaara ama diyaariyeen darbeen addaara walimaana min qablihim ayaga hortood yuxibuuna man haajara ilayhim uma qaala wuxuu yidhi haulai ansaar kuwaan reer ansaareed wa hadihi manzilatun waa boos waqad madartaana way tagtay uma intaa kadib qara wuxuu akhriyey waladiina kuwii jaa-u yimaadeen min bacdihim gadaashood yaquuluuna waxay leeyihin waa anagii rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganagow ikfir dhaaf lana anaga noo dhaaf waliikhwaanina walaalaha naga u dhaaf aladiina kuwa sabaquuna biliimaan iimaanka nooga horeeyey kuwaasu dhaaf ayay leeyihiin weyaan qaala wuxuu yidhi faqad madat haataani lmansilatan labadaa mansila oo muxuu ah lilfuqaraai almuhaajiriin iyo waladiina tabawau daar labadaas way tageen muhaajiriin ansaar labadaa mansila cid gaaraysa lama way tageen o baqiyat waxaa soo hartay hadihi manzila manziladan ayaa soo fa axsanu maa shay kan ugu badan antum aninka kaayun ahaatan calayhi an takunu inaad ahaataan bihada manilati manilada weyn allataasoo baqiyad soo hartay xaakim ayaa soo saaray imaam dahab wuxu le wa xadii saxiix weeyaan xadiidkan wuxuu ka warramayaa raggaas muhaajiriinta iyo raggaas ansaarta oo booskooda boos aad u cajaaib badan oo wanaag badan u yahay iyo booskaan anaga aan hayno oo hadda gacantaan ku hayno waladiina jaauu min bacdihim waxaa fadli ugu filan qeybahan dambe nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam inuu nab yidhi fii maa saxa canhu waxaan ku rayn lahaa ama aan jeclaan lahaa inaan walaalahii arko markaasa wuu yidhi nabi alla anaga soo walaalaha maniin markaasuu yidhi adinka saxabtaydaa tihin markaasuu walaalahe wuxuu ku tilmaamay raggan annaga naga horreeyey oo nabiga arkin calayhi salaatu salaam oo diintiisa u gargaarayaan oo diintiisa u taagan oo diintiisa uqiiloonayaan oo diintiisa u dhimanayaan oo diintiisa ku noolaanayaan oo diintiisa u gargaarayaan dadkaas ayaa nabigeena ku tilmaamay sala calayhi waali wasalam marka mansilada waa mansilada weyn <coughs> shardigeeda maxay ta marka laba shardi waa asaasi laga maarmaan shardiga koobaad waxaa weya waladiina jaauu min bacdihim horta iimaankii ayay ugu dambeeyaan yaquuluuna rabbana kfir lana iyagii ilaah bay ay tuugayaan diinta alla ay ku toosan yihiin waa cubaad ilaah caabuda subxana wa tacala diinta alla ay baranayaan diinta alla sideed u qaadanayaan taas waa asaasi haddii qofka uusan tawxiidka u qaata laakiin uu diinta ku toosneen waladiina jaauu min bacdi mansiladaas qiimahaas ma qaadan karo tan labaad oo ayadna aadka muhiim ku ah waxay leeyihiin rabbanaa kfir lana maxaa ka dambeeya waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaalaheen iimaanka nooga horeeyey ayagana waxaa weeyaan ilahay baa dambidhaaf weydiinayaan ay ilahay u weydiinayan subxana wa tacala dadki marka naga horreeyey oo diintan ilaahay subxana wa tacaala inaan annaga ayna soo gaartay uu sabab ugu noqday si kasta oo akhtaa ay u leeyihiin annaga waxaa naga ay naga mudan yihin walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka rauufu raxiim marka dad haddii aad aragto un ummadihii islaamkii ka horreeyey un saas ya saasun u xaxagani oo ku dhegan oo muxuu ahaa feenani waxaad ogaataan mansiladaas dadka xaqiiji ma ahan sidoo kale qof haddii aad aragta mumin iyo iimaan sheegani laakiin ariiqada nabigeena aanan hayn alayh salaatsalaam iyo raggaas muhaajiriintii ansaartii ragga ariiqooda aanan hayn oo ariiq kale diin kale hadii aad aragtana isnama noqonay waladiina jauu min bacdihim yaquuluun rabana kfir lana walikhwaani ladiina sabaquna biliimaan labadaba ma noqonay weyaan marka labadaas shardi waa laga maarmaan shardigaas ah itibaac oo ariiqaas nabi maxamed cala sla slam uu la imaaday oo raggaasna ay dabaqeen labadaas kooxood ay dabaqeen inaa qofka uu ku taagan yahay oad meel ugu leexleexanin qaybta labaadna waa inuu haba yaraato wax cuqdad ah haba yaraatee uusan uqabin dadka ka horreeyey muslimiinta ahluimaanka bishataa sunuufihim ood wax cogdad u qabin dee qof badel sameeyey oo diinta ilaahay ku ciyaaray oo badelay oo ahlu bidaca noqday sida shiicada iyo jahmiyada iyo wixii la midka oo inkarta ku dhacday belada ah waa gooni iyo dadka mulxidiinta oo ilahay subxana wataala diintiisa ama raggan eh, xuluulka iyo itixaadka iyo shirkiga iyo belada ku dhaca waa baab kale taas laakiin asal ahaan muslimiinta qofku waa inuu safaa qalbi kuwa hore iyo ku hadda joogo labadaba u yeesha laakiin haddii aad qalbigaada muslimiinta waasec noqon karin islaamnimada maay sheegi ya maxay sheegi xadiidkii waa taqaanaan nabigeena muxuu yidhi sal اllah alay slam waxaa weeyaan laa yuuminu axadukum laa yuumin axadukum nabi maxamed af ingiliish kuma hadlay la socda af carabiga ku hadlaya sal اllah alay slam laa yuuminu axadukum xataa tarjama uma baahna laa yuminu ilaahay ma rumaynay axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaada liakhiihi ma kii la dhashay oo aabbi isku ayhaayeen waa may waa qofka muminka maa yuxibu linafsi naftiisa wuxuu la jecelyah naftaada maxaad la jeceshahay iimaan naftaada maxaad la jeceshahay islaamnimo naftaada maxaad la jeceshahay janno naftaada maxaad la jeceshahay ahlu sunno inaad ahaato oo sunnada nabigeena ku taageeraad noqoto naftaada waxaad la jeceshahay caafimaad maal owlaad wanaag magac wax alla wixii aad la jeceshahay naftaada ilaa aad qofka muslimka ah oo walaalka aad kala jeclaanaysa iimaankaada kaamil ma ah waa iimaan naaqisa ah oo buko oo jiran oo cirbadayn u baahan iyo shaqo badan u baahan arrinta ayada marka qof waa inuu kula jihaado daa'iman wa abadan u muminiinta ilahay u barya subxana wa tacaala laakiin ilahi subxana wa tacala kumana dayacayo ogaada oo mxuu ahaa qofka hadduu marba baabkaas ilaahay uu furo muminiintan khayrladoon ad ilahay u furo malaaigtia u taagan ilahay baa u abaalgudi walaka bilmil walaka milu hakada malaaigtina adigana ti oo kale allah ku siiyo taasoo kale ad leedahay halkaas ula taagan yihin marka adiga khayrkan ilaahay khasaaintiisa ka buuxa habeen dhexdaana waan ti aan ka dhawaajinayni waxaa weeyaan ilahay markuu le wa tacaala ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun arada ilahay waa waasic qalbigaada hadduu u waasic noqon waayo qof muumina ilahay aradiisaa waasic u noqoni haddii in naxariistaada u waasic noqon waayo ilahay naxariistaa mxu waasic adiga qalbigaada u waasic noqon waayo ilahay jannadiisa u waasic noqoni raxmadiisa u waasic noqoni fadligiisa marka qul low antum tamlikuuna khazaaئina raxmati rabbii laamsaktum idan laamsaktum khashyata اlinfaaq wa kaana insaanu qatuura haddii ilaahay khazaaintiisa caafimaadka ilaahay waa khazaaintiisa ka midta cilmiga khazaainta alla ka midta quruxda iyo muxuu ahaa qiimaha khazaainta alla ka midta maalka wax awlaada yani cumriga kula shay cibaadada ila waafajina khazaainta allah subxana wa tacaala maanta haddii lasugu dhiibi lahaa soomaali abiil ulan qabiil fulan ayaa ilaahay subxana wa taala caafimaadkii waxaa lagu ogsoon yahay qabiila fulan adinka ayaa gacanta ku haysaan lidin dhiibay ya sheekhay <laughs> haye rasiqii maalkii adinka lidinku lidinku ogsoonyahy ka warrama kuwa kale ayaddaas waman astaqu min allahi xadiida ya qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbi ida la amsaktum khashyat alinfaaq markaasaad ku dhegi war adiga waxaan maaa kugu dili ood maxaa ugu dhegdhegaysaa marka ilaah fadligiisa subxana wa tacaala marka wax adig aadan tabar u haynin oodan celin karin qalbigaaga ku mashquulin dadkan ilaah baa un subxaana wa tacaala isaga ayaa hadduusan khayr la rabin ma uumeen khayr la rabin nabi uma soo direen hadduusan khayr la rabin muminiin muslimiin kama dhigeen hadduusan khayr la rabin khayr kama waafajiyeen adiga marka cid ku soo maraysa oo fadligan qofkan loo wada kusoo marinaysa lama arko ha isdhibin marka adduunka waxaa ugu dabaarsan dadka mataqana alxaasidu qofka xaashidka kana muxuu aha la siiyey xoogaho yaro sandareer oo maal ah habeenka ma hurdaay kana afartoo kelima la baray waxyaabaha de cilmiga hadda tusaalahaan ninkaana aqoon laha lagu leeyahay waxaa weeyaan nebi muuse iyo nebi khadir oo taqaanaan nabi khadir muuse nabi muuse alayhi calayhim asalaam ayuu muxuu ahaa ujima tuurtayoo meel adag uu saaray waad garanaysaan cilmigii aad la galay ood meel aad u dhaqaajiyay garan waay oad garanaysaan ood xataa maxamed ala tamaniyey alayh salaa slaam nacam tamaniyey in waxaa weeyaan uu yaro sabri lahaa nabi muuse yani cilmigan aan loo soo bandhigin cilmi badan ayaad laga faaidi lahaa oo waxyaaba badanaad samayn la samayn la samayn la sabri lahaa oo marka annagana maanta aan yani sidaan saddexdaa qiso oo muxuu doontii u dilaaciyey iyo canugi qoorta ka jar miskiinka ahaa oo meesha taagnaa sida nadar naas iyo gurigii dumi rabay oo taagay cilmi badan oo noocaas oo aad tiro badan ayaan ka faaidayna tamaniyo labadoodii cilmi markii laisku daro ayaa nabi muxuu ahaa khadir wuxuu leeyahay muusow aniga cilmigayga iyo cilmigaada markii laisku dara oo loo barbar dhiga cilmiga allah subxaana wa tacaala la barbar dhigo shimbir inta soo booday oo agtooda muxuu ahaa ayaa wuxuu qutiyey saas u qutiyey markaasa waxa uu yidhi cilmiga intuu shimbirkaas hamarsaa u qutiyey cilmigeenna muxuu cilmiga alle ma dhamo badda cilmiga alle marka badda laga dhiga tusaale ahaan waa tamiilun lana eego muxuua shimbirkaas intuu afka halmar qut wuxuu ku qaaday muxuu leegi waa maya marka wadaadka aad u malaynaysa inuu cilmi le iyo sheekh weyn iyo fulaan iyo laleeyahay waa jaahil wa markii loo eega cilmiga allah subxaana wa tacaala kaa isaga waa fadli ilaahay kaasaad leedahay <laughs> kan cilmigaa la sii anigana haakada mid ayaa waxaa weeyaan madaxnimo korsi yara loo dhiibaya ood ku fadhiya oo mxuu ahaa waxaad ogaataa marka korsigaas adduunko dhan adduunka o dhan korsigiisa iyo maalkiisa maalinta qiyaame ninka ugu martabada yar jannada marka jannada la geliyo muxuu qaadanayaa toban jibaar adduunkao dhan iyo mulkigiisa iyo wx soo maray toban jibaarkiisa la siinaya marka waxaas sandareerka noocaas qofki inuu qof u xasto waa dabaalnimo fadal sheekh sharif waa laisku hayaa laakiin asalka waa nabi maxaa yeelay waa loo wayooda waa laisku hayaa dad qaar waxay leeyihin waa weli min awliyaa illaah laakiin waxa weeyaan markuu ka hadlay inuu in la wayoodo cadaynaya waxyigana waa nebinimo saas weyaan marka wa loo wayooda waa nabi min ambiya ilah laakiin masalada inuu nool yahay oo weli oo dadka uu ku dhex aasan yahay masaladaas masale eh, taqriiban laga xoog badan yahi oona hadda adilo badan marka laisku ururiyo aanan haba yaraatee wax raada yeelan karin meel kasta hadduu soo mara laba shay iska badbaadaynin laba meelood ayuusan ka badbaadaynin labada ayagood ka badbaadayninna waxaa weeyaan midna waa aayad midna waa xadiid aayad uusan ka badbaadaynin waxay tahay qwl qowl llahi caza wajal ya waid akhada allaahu miihaaqa nabiyiina لما aataytukum من kitaabi waxikma ثم jaa'akum rasuulu مصدق limaa macakum latu'minunna bihi walatansurunnahu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yacni ballan kula galay ambiyadoo dhan kula galay haddii aad nabi gadaal muxuu ahaa adinka diinta lidinku soo dejiyey gadaal idinka dambeeyo hadduu imaado inaad laba shay aada u samaysaan latuminuna bihi inaad isaga rumaysaan tan labaadna wala tansurun inaad u gargaartaan hadduu marka nool nabi khadir hadduu nool yahay hadduu noolaa nebi maxamed calayhi salaam markii la cadaabayey oo dhibka umaanta loo geysanayey oo maka waxa looga galayay nasrigaas ayaa waajib dushiisa ahaa ma u imaada weli ma maqasheen haba ka masalada labaadna waxay tahay nabigeena sal allahu alayhi waalihi wasalam habeen habeenada ka ayaa wuxuu yidhi fii ma saxa canhu caawa aan joogna laga bilaabo qof maanta naf naf maanta nool oo halkan joogta oo waxaa weeyaan boqol sano markay maanta laga bilaaba dhammaato noolaan doonta ma jirto ayuu nabiga cadi sal la alay slam xadii saxiixa hadduu xataa noolay ah, taas maxagu ka mari marka fahabata bi hada in sha allahu in khadir uusan nooleyn lakin waa wayiga loo waydo waa caddahay weyaan naam waaya qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wayuiruuna way doorayaan ama way u doorayaan wayuiruuna way ka doorayaan calaa anfusihim naf nafyaalkooda ay ka doorayaan wixii naftooda ay jecleed oo ii rabeen ayay ka doorayaano waxa weeyaan nafafka kale u doorayaan muminiinta akhyaarti walow kaana haba ku sugnaaday bihim iyaga khasaasatun baahi iyo gaajo ku sugnaatay weyaan baahi iyo ha qabeene ayagoo muxuu ah ayaa wixii ayaga naftooda u baahnayd aya dadka muxuu aha u baahnay walaalahooda ay u doorayaan weyaan saxaabada nabigeenan arrinta iyada ah darabuu bidalika afdal maal iyagoo xilliga jihaadka markay wada dhaawacmeen ayagoo muxuu koox dhanna oo nin walba biyo uu baahan ayaa biyihii inta la soo mariyay midka u horreeyey ule walaalkaysiiaarkii ayagoo nafta ay ka bixi ilaa markii dambe dhammaan nin walba ninka lagu gudbiya oo kii u horreeyey markii lagu soo laabtayna ay dhammaan nafta ka wada dhacday iaarka bararka marka wax la yaab laha ay raggaas radi allahu taala ardahum xadiis toddoba boqol iyo sideed sideetanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rajula nin ba ata nabiya nabigaan u yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalam nin baa nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam o nin baahan wa waa nin baahan fa markaasuu adeeg u diray ilaa nisaayi haweenkiis ayuu u diray in cunno ay hayaan in kale faqulna waxay yidhahdeen maa macana agta nagama ahan ila almaau nabi allo waxaan biyo ahayn gurya ma yeelaan waa sagaalkii guryi waxaa laga soo waayey wax ninkaas miskiinka lagu martiqaado ama la siiyo ood cuna oo nuqmo ah ood muxuu ahaa calooshii ama shafarta iskaga baabi'iyo waad garanaysaan xaaladaas marka nabigeena ala sl slam siduu ku noola waad garan kartaan adduunyadao dhana buurta uxud iyo meelo badan baa muxuu ahaa dahab in looga dhiga ay suuragal noqon lahayd sala allahu caleyhi wasalam maali walidunya aniga adduunyada maxaa naga dhexeeyo nin muxuu aha safar ah oo geed hoostii harsaday oo hergelay kadibna ka caraabay umalato ah marka aniga addunya maxaa naga dhexeey waa nabiga lahay sala allahu caleyhi kadibna guryihii biya waxaana waa laga soo waayey fa qala rasul wuxu yiri man yadumu yaa dumi aw amaba yudiifu yaa martigelin hada ninkan war raggiinaan meesha fadhiya ninkan miskiinka oo waxba guryihii looga soo waayey yaa dumi oo mxuu ahaa gurigii tacaluqi amaba yaa waxaa weyaan martiqaadi weyaan fa qaala rajulin ba wuxuu min ansaari rihasalad ka a ah, ana aniga ayaa mxuu aha martiqaadi nabi allow amaba ana ayaa mxuu ahaa martasoori fanalaqa bihi markaasuu la aaday ila imraati haweenaydiisii fa qaala wuxuu yidhi akrimii waxaad karamaysaa dayfa rasuuli lahi sal nabiga alle martidiisii ninka martida ahaa karaamay oo muxuu casho fiican soo sii weyaan fa qaalat waxay tihi maa cindana agta nagama ahanin ilaa quuta sibyaani wixii yaraan ilmaha u biyobiyeeyey oo ilmihii muxuu aan uga talagalay waxaan ahayn gacan kuma hayo oo iyadna waxaa weeyaan wax badan meesha kuma haysaba fa qaala wuxuu yidhi hayi acaamaki cunadaada iyo waxaad haysa diyaari weyaan wa asbixii kadibna waxaad shidaa sibyaanaka caruurtaadan hurisi idaa raadu goorta ay doonaan cashaana markay doonaanna sasab oo muxuu ahaa eh, lul oo kadibna hurisi waaye ama u sheekay si aad hurisi hurisi weeyaan kow fahaya acama cunadeeda ay diyaarisay waasbaxat waxay siiday salaajaha faanuusteedii wanawamat waxay hursiisay sibyaanaha carruurteedii uma qaamat way istaagtay kaanaha waxay gudagashay qiyaamkan bimacnaa sharcat weyaan way gudagashay kaanaha waaba si sida iyadoo tuslixu hagaajinaysa oo isku aadinaysa siraaja faanuusteedii fa adfaatu kadibna way damisay qof inta waxyar toosina iska dhigtay ayar mxuu ahaa ama saasay tiri si unbay samaysay damisay wax gacanta kaga dhacdo kale iska dhigtay xaqiiqna ma aha waxay uqasatay fajacala waxay gudagaleen marka labadoodii ninkii saxaabiga ahaa iyo haweenaydiisi muminadeeda qiimaha badneed waxay gudagaleen yurayaalihi ninka kuwa tusiyo oo moodsiiyo annahumaa iyaga labadooda biyaakulaan inay cuno cunayaan inay saxan intay meesha soo dhigteen xagga ay u yarjeesteen waxay dareensiinayaan marka inay wax alalinayo wax cunayaan oo muxuu hakada ay dareensiinayaan ila xaggay mogta isma dhexgalayaan xagga la kala jooga ay dareensiinayaan kow ayagana waxba ma haystaan kow fabaata way baryeen marka labadii saxaabi oo jaliil jaliileenka ahaa haweenaydii iyo muxua ninkii daawiyeyna iyagoo boglaalan oo habay yaraatee muxuua calooshooda waxba ku jirin caruurteedina waa lamid weyaan falamaa goortii abaxa u waabariistay ninkii adaa ilaa rasuli lah sal slm ninkii saxaabiga markuu waabariistay adaa ilaa rasul u kalahay faqala wuxuu yidhi daxika allahu alla weyne uu ku qoslay alleylata xali aw amaba cajiba rabbi wuxuu la yaabay min ficaalikuma ficilkiini ayuu ilaahay subxana wa tacaala aad ula yaabay ood ilaahay la muxuu ahaa jeclaaday weeyaan ku qoslay dee qofka waxaa walilah maal aclaa qosolka keenna oo kale maaha waa qosol ilahi u qalma subxaana watacaala waa cajab layaab ilahi u qalma subxaana watacaala nolosheen anagu waa nool allana wuu noolya subxana watacaala nolosha tan anaga noo qalantay tan marka ilaahi subxana watacaala wuu la yaabay min ficaalikuma min ficaalikuma ficilka aad samayseen fa anzl allahu alla weyne ayaa soo dejiyey wayuiruuna way u doorayaan ka doorayaan calaa anfusihim nafafyaalkooda walow kaana haba ku sugnaad bihim iyaga khasaasatun baahi iyo gaajo waman qofkii yuuqa laga ilaaliyo shuxa nafsii naftiisa bakhaylnimadiisa fa ulaaika kuwa iyaga hum lmuflixuuna kuwa liibaani weyaan soomaalida waxay yidhahdaan wax xil kaa guday xoolo kuma noqdaan yani hadda kunkoo shilina jeebkaugu jira kunka waxaad leedahay bal caawa yar ku yaragado oo beriri qada muxuu aha ku habayso oo marka ama laba kun aa kugu jirta waxaad leeda bal usbuucan isku yara dabero saa yeelo amaba caruurta wax ugu yara gada oo amaba boqolkoo kuna meel ku taalla iyo wamaa ilaa daalika qof marka dhibaysan oo ama qaraabo ah ree xididka muslim dhibaysan ayaa ku yimid oo runtii culays u hayst kurba ay ku taaganta marka markii aad yara damacdo inaad jeebka aad gacanta gelisa ama boorsada aad furta ayaa markiiba dee waa taqaanaa ninkii meeshaan ahaa intuu ku qabana mogta halkaas ku qaban urkaadi marka boqol cudur ayuu kuu gelinayaa kuwa ayagoo reebaad adig kun shiloo maanta aad reebatay ma xoolay kuu noqoni ma dabaqay kuu dhisi ma baabuuray kuu gedi ma guri ma waxbay kuu samayn haba ka yaabinba maqaayadaasaad galaysaa kun kuwaa kaa bixi kun kalaa kaa bixi ta saddexaadaa kaa bixi toban kunaa kaa bixi ilag baa ku xanuunay markaasaa ka bixinteeda shan kun lagaaga qaadani ama lagugu buuxina labaatan kun wamaa ilaa daalika boqol shay oo kala duwanah marka laakiin qofkan kurbaysnaa oo kuu imaaday maanta lagana yaaba intaad noosha weligaaba inaadan arkin ayaad labaatan kun ama toban kun oo shilno marka aad adiga ku yara far ayaad farta ka saartay bukhligaagii ayaad ilaahay kaa dhowray subxaana wa tacaala shaydaanka ayaad ka adkaatay liibaan waa marka waa liibaan run ah waman yuuqa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun bakaylnimadii aad ka baxday ceebtaadi ceebabay lehdo war ninka meeshaan ayaan u tagay waan kusoo la waad ka baxday waxaa weeyaan boqolaal shay nin muxua sidiga o socdaa yimid markaasuu ni boqol kunan u baahna hawl adiga igu dhegan adna boqolkii ad haystaaba markaas tir war boqolkan miyaan marka aan maanta aan dhiibi karaa gadaalaad marsatay marka wuu noqonaya warkii meeshaan ahaa oo berigi gabadhi aan siin jirna mataqaana bakhayl biyo kama dhibcaan oo inkaar ay ku dhacday weeyaan boqol kunna maxay kuu tartay intayna kuu muxuu ahay kaa sharaysa waa ku dhaafi un waaa kada toban kun waaa kada marar qaar waxaa laga qofku inuu ceeboobo haye <laughs> koleyba waxaan u marayna waxaa weya ninkii xil uu dhibayna ka dhimay nin kale waa dhaga dhagax fadhaya sameyha wa lihi jira ha ninkii sodontiisa canaha muxuu aha isagoo ka yaro dhuuqi ay ku duldaadatay marka calamu <laughs> waxaan kala jeedaa masaladaas iyada ah bukhliga qofka adduun iyo aakharaba adduun iyo aakharaba waxaa bukhliga qiimo malahan waxuu ku dhisay malahan waxbana qofka uma buuxnay weliba waxaa intaa kasii daran malagii halkan taagan subax walba malagii halkan taagano markaasu habaartami allahuma aci munfiqan khalafan waci mumsikan talafan bakayl marka mabahood mahaba ka yaabinba hadduu hodmana waa in yaruu ku cadaaban ila markuu bixin lahaa banaxtin haakada baabkaas waa ku dheeraana nasal an yuuqiyana shuxa anfusina suurat safhada maxalu bayaaniha weeyaan bukhari muslim ayaa soo saar xadidka hore qowluhu tacala qowlka luu lima taquuluna maxaad u maa shay laa tafcaluun aadan falaynin xadiid toddoba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can cabdillahi bni salaam waxaa la wariyey saxaabiga jaliilka mukhadramka ahaa oo yahuuddana soo maray islaamnimadana waxaa weyaan u dambeeyey qaala wuxuu yidhi qacadna waan fadhiisanay nafarun koox oo min asxaabi rasulilah rasuulka saxaabadiis ka mid ah fatadaakarnaa waxaan isxusuusinay amaba cilmiga ayaan isla raacnay faqulnaa waxaan idhi low axabu la kala gaceylo badan yahy ila allaha laweyne lacamilnaahu waan qaban lahayna annagaa isweydiinayna haddii aan ogaan lahayna camalka ilah agtiisa loo kala gaceylo badan yahy waan qaban lahayna asniri fa anzala alweyn wuxuu soo dejiyey sabaxa waxaa u tasbixday lilahi alweyn waxa u tasbixsada oo huufa oo nasaha maa shay ayaa nasaha amaba makhluuq fi samaawaat ku sugan samooyinka iyo wamaa fi lardi arada ku sugan wahuwa alweyn alcasiizu alihii qaalib ahay weyn alxakiim mxuu ahaa xikmada badnaa yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alina rumeeyow lima taquuluuna maxaad u leedihiin maa laa tafcalun waxaadan falaynin qaala cabdullahi bn salaam wuxuu yidhi faqara'aha calayna rasul nabiga alla wurdu akhriy calayhi salaatu salaam haahay qara'aha calayna rasul sl sl marka qofka wixii aadan u soconin waxbaa sheegin waxbaa sheegi weyn suurat aljumca hada maxalu bayaanah w qowluhu tacala qowlka lau yidhi hadda qofaa laga yaab inu yidhahdo marka nabiga looga sheekay calayhi salaatu salaam iyo saxaabadii iyo sidii loo dhibaatay iyo beder iyo uxud iyo baahidii iyo baabkaas uu yidha maanta haddii aan joogi lahaa maqaxadahan taran iyo dhankan kale ku aan jira maxaa yan ayagana duba iyo adduun waxaanan intaan geeyaan si fiican leesa iyo adduun uga dharjin lahaa inuu isiraha laga yaabaa haddaad ka dharjin lahayd kuwaan meesha fadhiya mujadan kuwaan ka dharji kuwaan masaakiinta halkaan fadhiya waa kuwaan kuwii waa kuwaan fuqaraa almuhaajiriin markii laga asxaaba sufa iyo abu hureyre oo la dabagidooma baahay markii aad muxuu aad u boodi lahayd waa kuwaan meel dheer ma jiraan halkaanay dhooban yihin dalabat cilmiga noqdeena iyo kuwaan masaakiinta noqdeena halkiiay joogaan marka lima taquuluuna maa laa tafcuuna meel bay galaysaa weyaan ayib suuraة اjimcati hada maxalu bayan qowluhu tacala qowlkale uu yidhi waakhariina kuwa kale oo minhum ayaga ka mid lamaa yalxaqu aanan soo gaarin bihim iyaga weyaan xadii todoba boqol iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi lahu an arda qala wuxuu yidhi ninka la yidhi abi hurayra kunaa waxaan juluusan kuwa fadhiya cinda nabi nabig sal slm fa unzilat waxaa la soo dejiyey caleyh nabiga dushiisa suurat aljumcati ayaa lagu soo dejiyey waakhariina kuwa kale oo minhum iyaga ka mid a lamaa yalxaqu aanan soo gaarin bihim iyaga weyaan qaala wuxuu yidhi abu hurayra qultu waxaan idhi man hum ya rasuul nabiga allo kuwa ayaga waakhariina waakhariina minhum lamaa yalxaqu bihim kuwa alla le waa kuwa weyaan falam yuraajichu mhm. falam yuraajichu hadal kuma soon celin uma jawaabin xataa sa'ala alaa saddex jeer ilaa uu ka weydiiyo wa fiina anaga waxaa gudaha naga ahaaday salmaanu alfarisi salmaan oo reer faris ayaa gudaha naga ahaaday wadaca rasulla nabiga alle markaas wuxuu saaray yaddow gacantiisa calaa salmaan ayuu saa u saaray salmaan alfarisi oo reer faris ah uma qaala wuxuu yidhi low kaana imaanu imaanka hadduu ahaan lahaa cinda huraya xidiga noociisa hurayaha loo yaqaano oo muxuu ah xidigaha ugu fogaanta badan ugu iftiinka badan hadduu ahaan laha u fogaanta badan lanaalahu waxaa gaari lahay rijaalan rag baa gaari lahaa aw rajulun nin ayaa gaari lahay oo min hawlaa kuwaan ka mid ah weyaan ree faris nin ka mid ah ay halkaa gaari lahay imaanka hadii halkaa la saari lahaa waa kaga daba tegi lahayeen waad garanaysaa qaswat alkhandaq markii muminiinta in la tirtiro la baabiyo la rabay fikrada lagu badbaaday ninkeen waa taqaana waa ninkeen salfaris ayuu ahaa nabi allow anaga hadii ay muxuu ahaa duulaan uuna soo wajaha tabar badan aanan haynin ciidan naga badan uu na wajaha waxaan samayn jirnay magaalada waxaan ku wadayn jirnay muxuu ahaa god godkaas ayaan dhufays ka qaadan jirnay faraskuusan kasoo boodi karinoo muxuu intaasoo dhudhuna gudahan intaasoo dhudhuna saasaan yeeli jirnay tabti ayaa la yeelitay ilahay ku badbaaday subxana wa tacaala nimankii madiina saxaabada nabigeena iyo nabiga calayhi salaam marka saas ninkaas ayuu ahaa marka su-aasha isweydiin kale waxay tahay niminka loo yaqaan reefaris waa kuwe reefaris waa kuwe in inta badan marka waxay kusoo dhacaysaa siduu sheekh sheegay iran iran ayay kusoo dhacaysaa laakiin fariska laga hadlaa ciraaq iyo iran ama cafwan iraq ma ku jirto lakin iran ma ahan iran ma ahan meesha ayada waxaa weeyaan dhowr dal ayaa maanta qaybsato faris marka la yihahdo dhowrkaa dal magaalada barkhe la yidhaahdo iyo haraat magaalada la yidhaahdo afghanistan ay ku yeelaan waa faris afghanistan ayay ku yeelaan waa faris tan labaad magaalada la yihahda marw la yidhaahdana turkmanistan ayay ku taallaa waa jamhuuriyaadkii magaalada bukhaara la yidhaahdo waa imaam bukhaari caleyh raxmat ullah ahayd iyo samarqand oo asna magaalooyinka muxuu ahaa isaga uu soo maray ka ahaydna uzbekistan dalka loo yaqaano jamhuuriyaad ka go ay ku taallaa ma garateen marka mashhad iyo naysaabuur labadaa eeraan ayay ku yeelaan marka faris inteeda badan waxaa kala qaybsanay marka uzbekistan turkmanistan afghanistan iyo laba magaalo oo iraan ah ayaa kala qaybsani marka ragga laga hadla waad garan kartaan ragga laga hadla ma kuwan shiicada ah, oo saxaabada nabiga naclada oo qur-aanka radia allahu tacala ardaahum oo quraanka waa nusla oo umulmn caaisha ku xukuma inay tahay eh, eh, ay tahay ciyaadan billah xumaan ay ku dhacday xashaaha waxaa weyaan ma kuwaas noqon karo kuwa urayaha ugu dabateg imaanka kala wala ragga laga hadla waa buhaari ragga laga hadla waa muslim ragga laga hadla waa culimadii islaamka lidalika waxaa weyaan culimada waxay leeyihiin mutaqadimiinta ah xadiista nabigeena sal allah ala slm ragga xambaaray oo dhabarkooda saartay waa ragga ayaga weyaan waa ragga ayaga meesha la yihahda afghanistan meesha lstan meesha mxu hadda uzbekistan loo yaqaana maniadaas rag rag waaba taqaana adinka waaa tusaale idin kugu filan bukhaari bukhari xa kusoo jeeda faris laakiin faris iran miya maya waa uzbekistan halkaa weeyaan marka arrintuu nabigeena ka hadla sala allah alay slam waa arrinta iyada kuwaan shiicada waxba hala adino yaanan lagu lugo-in marka labadaas magaalo oo mar xataa ka mid a imaam muslim ayaa ku noolaa imaam muslim nasabkiisa muxuu ahaa muslim ibnu xajaaj ibnu muslim alqushayriyi annaysaburiyi xilliga ayaga sunno ayaa haysatay raggaas ayaa hay laakiin xilligaa nimankan muxuu ahaa majuusta dabcaabudka caadiga ay yimaadeen dee lama tiriyo oon fariska la tirinaa kuwaas kuma jiraan weyaan waayahay qawluhu tacala qowlka aluu yidhi waidaa ra-w haddii ay arkaan tijaaratan ganacsi aw amaba lahwan ciyaar ciyaar infaduu way kala yaacayaan ilayha ciyaaryaartaas iyo maalkaas iyo ganacsi ay u kala yaacayeen weyaan aayaddaas tafsiirkeeda amase ay kusoo degtay xadiis todoba boqol iyo kob iyo sagaashanaad can jaabir waxaa la werin abdillah radi allahu taala arda qala wuxu uhi jaabir radia allahu canhu can abiih qaala wuxuu yidhi jaabir aqbalat waxaa soo qaabishay cayrun safar iyo muxuu ahaa ganacsi wada wanaxnu anaga nusalli aan tukanayn maca nabi nabiga aljumcata jumca aan la tukanayni fanfada waxaa kala yaaceen naas dadka ay kala yaaceen ila anay cashara rajulan toban iyo laban intaanan ka ahayn fanazalat waxaa soo degtay hadi aayat ayadan ay soo degtay waidaa raw haddii ay arkaan tijaaratan ganacsi aw amaba lahwan ciyaar infaduu ay kala yaaceen ilayha wa tarakuuka ay kaa tagayeen qaaiman adoo taagan adoo taagan ay kaa yaacayaan weyaan marka xilliga asaga abaar iyo baahi iyo dhibaato aan caadi ahayn ayaa jirtay marka fiqigana wuu yaraayo sida diinta mxuu aha jumcada aadaabteeda wax badan oo ka mid ah, a loo baranaya mogta kadibna in la bixi kara ayaaba loo maraya laga yaaba saasa marka lagu yaacay ilaa ay ayadan soo degta weyaan waxyaabaha sheekh uu sheegi jiray shee xafidahullah uu sheegi jiray macabdikariim maogtahay ragga waa kala ragsan yihiin markii cilmiga loo fadhiyo iyo waa kala aan ka warramay waa kala waa kala muxuu aha tab badan tabta iyo tactig waa kala badan yahy hawadaad fadhiyo kitaab akhrini ayaa gaal dalaq soo yiri markaasa u yihi qur-aanka wuxuu yihi subxana wa tacaala maa faradna fi lkitaabi min shay sow muusan dhihin ilaahay inaan waxba looga tegin aayaddaas saxma tahaa markaasuu yidhi anig kowka ayaa la yihahdaa magacayga sheeg magacayga qur sheeg sheekhaa noo sheegi jiray markaasuu yidhi ma adiga ha kowka qur ha ay ku jirtaa wa waa inte markaasa wuxuu yidhi wa taraa kuuka qaa'iman wa tara waad arkaysaa kuuka ninka kuuka la yihahda qaaiman xaal uu yahay mid taagan waa kaad ayadaas oo yar yii warayel dabcan hadal sax ma ahan oo dee waa un ragnimo iyo mooyane hadda arrin diina ma ahan qur-aanka in takalufkaas la geliyana ma ahano maa faratnaa fi lkitaab min shay usuusha shayga weyaan asalka shayga iyo muxuu ah xukunka shayga guud ahaantiisa weyaan had tusaale ahaan diyaarad qur-aanka way in alla samayn doona way ku taallaa laakiin ma daa'ira ku qoran mataaira ka hor maya laakiin caam ahaanaad ilahay u hadla wuxuu leey rabbigan subxana wa tacaala waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha fardihii iyo baqalladii iyo dameerihii waxaan idinkugu abuurnay inaad furtaan inaad fuushaan cafwan ood kortaan ood muxuuha meel ku gaartaan maxaa ka dambeeyey waziinatan iyo qurux xaraga maxaa ka dambeeyey wayakhluqu rabbi wuxuu uumi doonaa uu idiin hagaajin doonaa idiin abuuri doonaa maa laa taclamuuna waxaadan aqoon u lahayn ood ogey maxaa ka mid marka diyaaradihii maxaa ka mid ah dayaxgacmeedyadii waxaa ka mid ah sawaariikhdii waxaa ka mid ah technology kasta waxaa imaan doona muxuu aha mar dhow laga yaabaa telefon hadda inaan dirno oon washington la hadalno ama aan tokyo la hadalno oo muxuuha miiqay nugu qaadanaysa miiqa elberksi waxaa dhici karta in muxuua dadkii laiskuga dira muxua email marka ayaa inay dhacdo laga yaaba oo waxaa weyaan technology nocaas u yimaado msixira maya wayakhluqu maa laa taclamuun halkaas ayaa marka aad madax ugelinaysaa marka maa faratnaa fi lkitaabi min shayin usuushii sheegi weyaan iyo shayga wixii laga qaadanay ee in diyaarad lagu yihahdo in saarigacmeed lagu yihahdo ma ahan iyo in kuugaa lagu yihahdo la yihahdo ma ahan wadaadkaas halkaas mayla gashay laakiin waa min baabi nukat weyaan ragnimada ragga moogta nin walba marka ayada meeshii ay ku qabato baad sida marka aad wax u eh, habayn kara aad u habayaa weyaan waayahay suuraة munaafiqiin hada maxal bayaanhu qowluhu tacala qowlka allow yidhi idaa jaaaka almunaafiquuna munaafiqiintii ay ku yimaadaan nabi allow qaaluu ay yidhahdaan am waxay leeyihin nashhad waan qiraynaa inaka adiga la rasuula inaad tahay wallahu yaclamu inaka la rasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun laakiin ilahay wuxuu markhaati ka yahay inay munaafiqiinta beenaalayaal yihiin qowluhu tacala qowlka allow yidhi idaa jaauka eh, cafwan eh, xadiid todoba boqol iyo laba iyo sagaashanaad can zayd ibn alaqam waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxuu zayd kharajna waan baxan maca nabi nabiga ayaan raacnay fii safarin safar asaaba الnaasa dadka uu ku dhacay fiihi safarka gudihiis shidatun baahi iyo dhibaato iyo tacabo faqaala ubay cabdulahi bn ubay ayaa wuxuu yidhi cabdulahi bn ubay waa taqaanaan cabdulahi bn ubay ya waa sargaalka u sarreeyey munaafiqiinta ayaa wuxuu ku yidhi asxaabihi raggiisa wuxuu ku yidhi munaafiqiintaha laa tunfiquu ha raashinsiinina oo ha nafaqaynina calaa man saxaaba iyo fuqara cinda rasul rsulka agtiisa ahaaday xataa yanfaduu ilaa ay ka kala yaacaan min xawlihi gaararkiisa masaakiintan qaxootig ahoo la imaaday muhaajiriinta ah oo nabiga agagaarkiisa jooga waxba muxuu ahaa koob shaha shubina koob shaha shubina ilaa ay ka kala yaacaan saas ayuu yidhi wa kadibna wuxuu kusii dara u yidhi lain rajacna haddii aan u laabano ila almadiinati la yukhrijanna wuu saari kan cizaysan oo asaga oo munaafiqa ah dulaysan yahaye minhaa madiina wuxuu ka saara ladalla kandulaysan nabigu ujeeda alai sl slam bal huwa alcas cinda allah cinda alkhalq sala allahu calayh wasalam sayid waladi aadam walaa fakhr faataytu nabiya nabigaan u imid marka ayuu leeyi ninka la yihahdo zayd ibnu arqam fa ahbartu waan u sheegay fa arsala wuu u diray nabigeena ilaa cabdilaahi ibni ubay fa sa'alahu warma adaasaas tiri caana beela ma adaasaa tiri faijtahada wuxuu ku dadaali yamiinahu dhaartiis wuxuu ku dadaalay aad weliba iskugu dhabarjibi maa facala inuusan arrinkaas samaynin uusan dhihin qaaluu waxay yidhahdeen kadaba wuu u been sheegay zaydun rasuullah ayuu u been sheegay aniga ayaa liigu soo rogay marka hadduuba ninka dhaartay aniga ayaa liigu soo ninka zayd ahay intuu muxuu fududaaday ayuu nabiga war aan jirin ula imaaday saasaa lagu yidhi dadku waa taqaana mogta kow fa waqaca kadibna waxaa ku dhacay fii nafsi naftayda mima qaalu waxay yidhahen shiddatun kurba ayaa igu dhacday marka yacni nin weyn oo inta wax hadal la soo orday halkaan Eh, malaha waa mxuu ahay maadan maqlin oo eh, labashuba hadalka kugu dhacay haddii ugu yaraan lagu yihahda hadalka labashuba kugu dhaay hadii lagu yihahda ugu yaraan intaas dhibay kugu timogta ku filantahy haddii ba lagu beenaalo weeyaan waaba kasii daran waaya xataa anzla allahu alla weyn ilaa uu kasoo rumayntayda fii qowlihi tacaala idaa jaaka almunaafiquuna haddii ay ku yimaadaan munaafiqiinta qaaluu nashhadu inaka larasuullah wallahu yaclamu inaka larasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun inay beenaalayaalihii ilahay markhaati ka ya weeyaan fadacaahum nabi nabiga yimid u yeeray sal la alay slam liyastakfir lahum dembidhaaf in allo weydiiyo falawow waxay jeediyeen ru'uusahum madaxyaalkooda oo way diideen wa qowluhu qowlka alla uu yidhi khushubun musanada waxaa weeyaan degbaal degabka geedka qeybtiisa jiridka dambe ayaa degab loo la yidhahdaa kaanahum iyaga oo aaba iyagoo khushubun degbaal musanadatan la tiiriyey oo kale ah yacni quruxdooda iyo say u muuqdaan iyo heybadooda iyo lebiskooda markaad aragta quruxdu waad la yaabi laakiin qalbigii waa faaruq weeyaan qaal waxay dheen kaanuu waxay rijaalan rag bay ahayn ajmala shayin aad u qurqurux badan ayay ahayn weyaan wax kidi ay ka tahay wallah aclam suuratu taqaabun suuratu taqaabun hada maxalu bayaaniha weyn qowluhu tacala qowl kale uu yidhi ina min aswaajikum xaasaskiina ayuu ka mid ahaaday wawlaadikum ina min aswaajikum xaasaskiina wawlaadikum caduwan lakum xadiid todoba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad ibn cabaas cali radi allahu tacala canhuma wasalahu uu weydiiyey rajul nin baa wuxuu wax ka weydiiyey can hadi aayata ayadan wax ka weydiiyey nacam yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu ali nabi rumeeyow ina min aswaajikum xaasaskiina ayuu ka mid ahaad iyo wawlaadikum carruurtiina caduwan cadow oo lakum adinkidiina faxdaruhum iyo ka digtoonaado nacam qaala wuxuu yidhi haulaai kuwa rijaalun waa rag oo nacam waxbaan ka boodna waxbaa kaldan naam waayah aan ku noqdo marka an ibn cabaas radi allahu taala anhuma wasaalahu uu weydiiyey rajulin baa wuxuu weydiiyey can hadi aayat ayadan ya ayuha aladiina dulkii aamanuu allemna roeyow ina min aswaajikum xaasaskiina ay ka mid ahday wawlaadikum caduwan cadow lakum ee faxduruum ka digtoonaada caruurtiinni iyo muxuu ahaa dumarkiinni cadow ay idiin ahaadeen ama qaarkood ka digtoonaada qaala wuxuu yidhi haulaai kuwa rijaalan wa rag oo aslamuu islaameen min ahli makata ahlu maka ka mid ah fa araduu waxay dooneen an yaatuu inay u yimaadaan oo soo hijroodaan fa abaa waxaa diid aswaajum xaasaskoodii wa wlaadum carruurtooda ayaa diiday an yadacuuhum inay isaga tagaan an yatuu rasula rasulka inay u tagaan inay kasoo tagaanoo nabiga u tagaan ayay ka diideen weyaan falamaa ataw rasuula markay u yimaadeen nabigan ala sl ra waxay arkeen annaasa dadkii qad faquhu iyagoo diinta bartay faquhu iyagoo fahmay oo fiqi ku yeeshay diinta hamuu waxay hamiyeen marka an yucaaqibuhum inay ciqaabaan dumarkii iyo caruurta inay ciqaabaan oo u diiday faanzl allah alweyne ee soo dejiyey caza wajal yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alina rumeeyo inama azwaajikum caruurtiina xaasaskiina ayuu ka mid ahaday wowlaadikum caruurtiina caduwan cadow lakum ee faxdurum ka digtoonaada alaaya dadka ragga ragga moogta waa kala yaraa adag yihiin ragga qaar caruurta dii ay ku oyaan dumarkii bas waa iska fariisanayaan suurat taxriim hada maxalu bayaaniha wain qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi yaa ayuha nabi nabiga allow lima tuxarimu maxaad u xaarameynaysaa maa shay axal allahu alw inuu kuu baneey laka adiga xadiidka todoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad can caaishata radi allahu taala an ardaha ana nabiya nabigeena sal alla ly slam kaana wuxuu yamkutu mid nagaada cinda zaynaba binti jaxsh gabadha zaynab binti jaxsh la yihahdo agteeda ayuu ku nagaan jiray sala allahu aley wasalam radia allahu taala an ardaha saxaabiyadaas um lmuminiin ah wayashrabu cindaha casanan malab ayaad kasoo cabi jiray malab bay u keeni jirtay malabkaasu marka nabiga kasoo muxuu ahaa maa sha allah fatawaasaytu waxaan isu dardaaranay ana aniga wa xabsatu xafsa binti cumar oo labadiis xas aha ayaa isu dardaaranay anna ayatanaa mid mid alla midii oo anaga naga mid ah oo dakhala uu usoo gala calayha korkeed annabiyu nabiga faltaqul ha tidhaahdo innii aniga ajidu waxaan kaa hela amaan kaa uranayaa minka adiga riixu makhaafiira xanja makhaafiir la yidhaahdo urkeeda ayaan kaa urinaya weyaan ha tidhaahdo ayaa la yidhahdaa waa xanjo ah. akalta makhaafiira ma xanjadaas noocaas noocaad soo cuntay ood soo rugtay ama aad soo cabtay saasaan ku dhahna weyaan fa dakhala calaa ixdaahuma midood ayuu usoo galay faqaalat la waxay ku tiri dalika hadalka saga lisku waafaqay ayaa ku tiri ina kayda kun cadiim fa qaala wuxuu yihi laa maya bal sharibtu casran malab ayaan soo cabay cinda zaynab binti jaxshin ayaan ka soo cabay walaa nacuuda ilayhi uma fanzalat waxaa soo degtay yaa ayuha nabi nabiga allow lima tuxarim waxaad u xaram yeelaysaa maa malab axala allahu laka allow ku xalaal yeelay ilaa qowlihi laga gaara in tatuuba ayaga y marka loo soo jeesta labada saxaabiyaed qiimaha badnaa in tatuuba haddii aad tooba keentaan ila allahi faqad saqat quluubukumaa qulubtiina way leexatay wain tadaahara caleyh haddii aad marka isu biirsataanna isu kalmaysataanna fa ina allaha laweyne huwa isaga yaa mowlaahu naasirkiisa gaariisa wa jibriilu jibriilna wuxuu yahay naasir wa saalixu lmuminiin muminiinta kuwooda muxuu ahaa wanaagsanna gargaaray nabigu yihin alai slat slam wlmalaaikatu bacda dalika ahiir malaaigtana markaas ay kaalmo usii tahay laba haweenna ayaa allah subxaana watacaala iyo waxaa weya muminiinta subana iyo muxuu ahaa malaaigtii dadki ay lisu biirsana marka ina kayda kuna caiim ina kayda shaydaani kaana daciifan intaa waxaa kasii wanaag badanba oo kasii weynaan badan manzilada uu nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam allah agtiska joogo weya marka taasaa marka in laga eg weliba usi fiican yani in ilaah subxana wa tacaala laba dumar ah oo masayrun wajacayl ay nabigan u qabaan calayhi salatu slam saxaabiyaadkaas adiga saas un nabiga daahitaankaas uu ku agdaahayay zaynab in laga soo yaro uun muxuu aha watala raba hadal ay yidhaahdeen oo i ka baxay ayaa waxaa gaartay birmad iyo gurmad min allahi caza wajal ya fa ina allaha wa mawlaahu wa jibriilu wa saalixu lmuminiin wlmalaaikatu bacda dalika dahir marka mansilada iyo booska uu nabi maxamed ka jooga calayhi salatu salaam allah agtiisa eed ka garan kartaao waxaa weeyaan nufdiihi biaaba'ina wa ummahaatina nabi maxamed calayhi salat slam aabbayaalkeen iyo hooyayaalkeen iyo khalqiga wadhan ku furnaynaa haddii qofka uusa halkaas gaarin ilaa uu muxuu ahaa naftiisa ka jeclaada mumin ma noqonay nabi maxamed alayh slat slam marka jacaylkiisa in lagu dadaalo oo qofka iimaankiisa uu ku xisaabtama hadduusan nabi maxamed jeclaanin in iimaan uusan lahayn hadduusan nabi maxamed qalbigiisa ka jeclaanin wahakada marka waxyaabaha jaceylka nabi maxamed lagu keeni karo waxaa ka a ah in nabiga lagu saliya in badan oo ka mid ah alayh in sunadiisa la raaca in badan calayh salat in muxuu diintiisa loo gargaara alayh salat slaam in saxaabadiisa la jeclaada calayh salat slam radi allahu taala ardahum calayh salaam in diintiisa shaqaal loo noqdo ay ka tahay jaceylka nabi maxamed calayh salat slaam waay cid oo nabiga aflagaadaysa ama xumaynaysana laga difaaco oo qowl iyo ficil iyo wixii muxuu ahaa suuragal noqon kara looga difaaco weyaan waaya Mhm. kadibna ilahay wuxuu soo dejiy in tatuuba ila allah licaishata waxafsa ayuu kusoo dejiyey waid asara nabiyuna wadkur xusnabi allo id goor asara uu muxuu ahaa ku siraysta annabiyu nabiga ilaa bacdi aswaajihi xaaskiisa qaar ka mid a xadiidan falama naba'at bihi wa adharahu allahu calayhi carafa bacdahu caradan bacd falama naba'aha bi qaalat man nabaka hada qaala naba'anii alcaliimu alkhabiir liqowlihi marka waid asara nabiyu qowlka waxaa weeyaan asar nabiyudaas liqowlihi bal sharibtu casalan buu yidhi ayaguu hoos ugu sheegay kadibna banaankaa lasoo dhiga weyaan banaankaa lasoo dhigay oo rabbigaa soo dhigay subxana watacala qowluhu tacaala rabbanaa rabbiga anagu atmi noo taamiye lanaa anaga nuuranaa nuurkana noo taamiyeel tafsiirkeeda weeyaan xadiid toddoba boqol iyo sagaashanaad waa daciife ibn cabaas waxa lg radi allahu tacala canhuma fii qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi yowma maalin laa yukhzi uusan hoojinaynin allahu alla weyne annabiya uusan hoojinaynin waladiina uusan hoojinaynin kuwii aamanu rumeey oo nabiga la jiray nuuruhum nuurkooda yasca wuu soconi bayna aydiihim hortooda wa biaymaani midigtooda yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa rabbiga nagow atmim noo taamiyeel anaga nuurana nuurkanaga noo taamiyeel oo noo kordhi qaala wuxuu laysa maan axadun qof oo meel muwaxidiina dadka ahlu tawxiidka ka mid a ah, ilaa hadduu jer yuctaa waxaa la siina nuuran baa la siina yowma alqiyaamati fa ama almunaafiqu munaafiqa miya fa yudfaa waxaa laga damay nuuruhu nuurkiisa waa la damini weyaan fa yudfaa waa la damini nuuruhu nuurkiisa mushfiqun wuxuu ka baqayaa mima ra'aa arag uu arkay oo min atfaai nuuri munaafiq qofka munaafiqa nuurka laga damiyey ayuu mxuu ka baqaya weyan markaasa fayaquulu fa huwa isaga yaquulu wuxuu dhihi rabbanaa rabbiga anagu atmim noo anaga nuurana nuurkana noo taamyeel xaakim fii musadaraki ay kusoo saaray dacafu dahabi qaala cutba waahin nin la yihah cutba oo mxuu aha dacfi ku sugan weeyaan laakiin aayadda qur xalib aan soo marnay ya yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascى nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim yaquuluuna rabbana atmimna nuurana marka nam bushrakum اlyowm marka waxaa weeyaan yowma yaquul munaafiquuna wlmunaafiqat aan kala jeeda yowma yaquulu munaafiquuna wlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum marka muminiintaas nuurkaas ayaa la siinaya heer ay ku hanjaleecaan oo yidhahdaan war marna soo eega iftiinkan ka baxaanan jidka aan ku iftiinsanne marka taas ayaa asal ahaan u ah laakiin xadiidka ka sanad ahaan waa daciifoyin qowluhu tacala qowlka alou yidhi fakhaanataahuma way khiyaameen nabi luud iyo nabi nuux xaasaskoodu way khiyaameen tafsiirkeeda maay khiyaanada maxay tahay khiyaanadaas ma zina maya cabdulahi bin cabaas waxaa ka sugan inuu leeyahay maa zanat imra'atu nabiyin qadu nabi xaaskiis weligeed ma ay zinaysan ayuu yidhi radi allahu ta gaalo way jireen kuwa gaara laakiin ma ay zinaysanin xadii todoba boqol iyo lix iy sagaashanaad an ibn cabas radi allahu taala anhuma fakhanataahuma way khiyaameen qaala wuxuu yidhi maa zanataa ma ay zinaysanin ama imra'atu nuux nuux xaaskiisi miya fa kaanat waxay taquulu mid tirahda linaasi dadka ku tirahda inahu majnuun nuux waa mid waa saasay leed intaas ma ay u dhaafi jirin kow wa ama imra'atu luutin luut xaaskiisa waxay ku dhihi jirtay ama imra'atu luutin luut xaaskiisi miya fa kaanat waxa weyaan markay u yimaadaan ay dhihi jirto luud marti u joogto ogaaday ooajaajusay u ahayd gaaladii fadalika arrinkaasga khiyaanatuma khiyanada khiyaama weyaan qaala dahabi wuxuu yihi saxiixun weyaan alxakim mustadraki ayuu kusoo saaray suuraة اmacaarij hada maxalu bayaaniha way qowluhu tacala qowlka aluu yidhi fii yowmin maalin kaanuu hada miqdaaruhu qadarkiisa hamsiina alfa sanatin konton kun oo sana fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana tafsirkeeda muxuu yahay waxaa ka noo imaan doonta alfa sanati mima tacuduun kun sana marka kunkan sana ood ilahay qur-aan ku sheegay subxana watacaala oo yown lagu tilmaamay iyo kontonkan kunoo sanaba maalinta mxuu ah carasaadka qiyaama la taagan yaha maya way kala duwan yihin ayu ley cbdullahi bin cabas radi alla tan arda fii yowmin kaana miqdaaru hamsiina alfa sana waa maalinta qiyaama la taagan yahay carasaadka weeyaan alfa sanatin waxaa weeyaan waa maalmihii ilaahay uu uumaayey cirkii dhulku uumaayey halkii maalinba kun sano ay la to ahayd saas wuu ku kala saaray marka saasuu kala saaray radi alla tan arda waa run tafsiil aad u fiican xadiid toddoba boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad n cabaas radi alahu taala anuma fi qowlihi tacala qowlka aluu yidhi fii yowmin maalin kaana u haday miqdaaru qadarkiisa hamsiina alfa sanatin konton kun oo sana qala wuxuu yidhi yowma alqiyamati maalinta qiyama ayaa loola jeeda weyaan aayadda kale wa ina yowman maalin oo cinda rabbika rabbiga agti ahda ka alfi sanatin kun sano oo mima tacuduun waxaad tirinaysaana oo kale weyaan qaala wuxuu yidhi hiya hiya iyada qaala wuxuu yidhi min ayaami sana asita min alayaami ayaamihii ayay ka mid tahay asita ee lixdayd allatii ayaamahaasoo khalaqa allahu alweyne u khalqay fiiha iyada gudaheeda asamaawaat samooyinkii iyo alard arad u khalqi lixda maalmood ood ilaahay samaawaadka aradi khalqay ayaa maalintii waxay la too ahayd kun sano weyaan wa fii qowlihi qowlka alle uu yidhi yudabiru wuu muxuu ahaa maamulaya alamra min asamaai samada ila alardi uma intaa kadib yacruju ilayhi uu kori fii yowmin maalin kaanu hada miqdaaru qadarkiisa alfa sanatin kun sano qaala wuxuu yidhi min alayaami sita shanti maalmood lixda maalmood ay ka mid tahay allatii khalaqa allahu alla u umay fiiha iyada asamaawat alard labadaas ayadood marka waxaa weeyaan waa ayaamihii ilaahay uu muxuu ahaa khalqayey samaawaadka iyo dhulka u khalqayey oo kun kunka sano ahayd laakiin yoomka qiyaamo waa hamsiina alfa sana ayuu leeyahay almukhtaara axaadiid almukhtaara ayuu kusoo saaray adya almaqdisi raximah llah sanadkiisna waa xasan weyaan suuratu axada maxalu bayaanah qowluhu tacala qowlka aloo yidhi walaa tadarunna haka tegina wadan walaa sawaacan haka tegina walaa yaquud haka tegina wayacuqa waa asnaamta ay caabudaayeen oo horaana dad saalixiin ah muxuu ahaa magacyadood ahaa ayuu halkan muxuu ahaa ka bilaabaya weyaan ama ayadan ay ka hadlaysaa xadiis toddoba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can ibn cabas waxa lg radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi abdullahi bin cabaas saarat waxay u soo wareegtay ama waxay ahaatay allatii taasoo kaanat al asnaamu asnaamti allatii taasoo kaanat ahayd fii qowmi nuuxin nabi nuux qoomkiisa fi lcarabi ayay u soo nimanka reer kalbi la yihahdo carabta kalbi ayay la bixi jireen mararka qaar oo kalbi waa muxuuah ey sooma yani mararka qaar qabiil kalbi la ayaa jiri jiray wabacaadihoo la yaqaan reer kalbi bidowmat aljandal meesha dowmat aljandal loo yaqaano ayuu u jooga wadigaas oo carabtii kii nabi nuux asnaamtoodii oo qolyihii reer nabi nuux muxuu ah qoomkiisi asnaamtii ay caabudi jireen carabay usoo wareegtay wadi marka wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan wadkii halkaasuu imaaday marka dowmat aljandal waxay ku taalaa gobolka loo yaqaana aljawf ee sacuudiga ee weliba muxuu aha galbeedka waqooyi galbeed taqriiban ku yeela oo dhanka urdun iyo dhanka xigo ayaa muxuu aha magaalada jawf caasimada sikaka mantiqadaas jawf caasimadeeda sikaka ayaa la yihahdaa marka meesha jawmat aljandal waxay u jirtaa konton kilomitr ee magaalada sikaka u jirtaa meesha ayada ayuu yeelay weyaan sanamkaas wa amaa suwaacu ama suwaacun miya kaanat lihudayl ree hudayl cabdulahi bn mascuud qabiilkiisa ayaa ayana caabudi jiray inta islaamin ka hora wa ama yaquud miya fa kaanat limuraad ree muraad ayaa waxaa weeyaan ayana caabudi jiray uma libani qutayfin niminka la yihahdo oo biljurufi cinda saba joogay ayaa ayana muxuua caabudi jiray wa ama yacuuqu miya fa kaanat lihamadaan ree hamadaan ayaa muxuua caabudi jiray oo iska lahaa wa ama nasrun miya fa kaanat liximyar niminka ree ximyar oo yeman u badnaa deegaankooda ayaa caabudi jiray liaali dilkilaac asmaau rijaalin raggaas marka wad wasuwaac wayauuth wayacuuq wanasr raggaas waxay ahaayeen asmaau rijaalin rag magacyadood saalixiina susuubanaa oo min qowmi nuuxin nabi nuux muxa qowmkiisa ka mid ah falamaa halakuu goortay halagmeen wuxuu waxyooday ashayaan shaydaanka ilaa qowmihim qolada wuxuu waxyooday an insiba waxaad u taagtaan ilaa majaalisin meelaha jireen allatii taasoo kaanu ahay ay fariisaan ansaaban calaamada lagu garto taalooyin u taaga wasamuuha ku magacaaba biasmaa magacooda fafacaluu way yeeleen waxay u yeelayaan inay ku xasuustaan allah subxaana wa tacaala khayr ay kala dan lahaayeen falam tucbad lama caabudin xataa idaa halaka ilaa muxuu ahaa ka halaagsamaan ulaaika kuwa ayaga oo inay ku xasuustaan caabuditaankoodii wanaaggoodii kuxasuustaan u sameeyey ilaa ay ka halaagsamaan wa tanasakha cilmigana uu tirtirmay cubidat waa la caabuday kun sano marka daba taagnay oon konton sano dhiman nabi nuux marka qubuurta in la weyneeyo oo tacdiim loo sameeyo oo la dul dhisi waxaa loo diidayaa gadaal dambe waxay aadaysaa waxyaaba khatara qabriga waa taqaanaan sheekh uweys ya sheekh uweys ooyaay qabrigiisa oo biyeelo ku yeelo waa taqaanaan dadka kolleyba cumriga olo aad baa u yaqaanaan ooyaaya soomayn ma ma kala duwan yihin ma kala duwan yihin sheekh uweys waxaa weeyaan eh, uweys axmed waliyullah sooma ha bas kadow marka sheekh uweys marka waxaa waa ninkii biyooley sooma sheekh uweys marka xilligii ay wax isku yar toosnaayeen dowladda ay jirtay taqriiban eh, xajka inta aadaysa in ka badanaa soo aadi jirtay oo baabuurta iyo basaska iyo adduunka iyo shardiga lagu xira iyo carada lasoo daldala iyo ah, muxuu ahaay dhafarti iyo banaanbixi iyo adduunkii waa taqaanaan xaalad adagay ahayd ood ilahay umad soo dhaafi subxaana wa tacaala marka waxyaabaha khatarta ay hayaan haddii nidaamkaas uu sii socon lahaa toos waxaa weeyaan caadiga loo caabudi lahaa wadaada mar ii waramay islow ayaa dhihi jiray busiya mar isla joogi jirnay marka wuxuu ku leeyahay xaj masaakiin ayaa la yidhahdaa todoba jeer qofkii qabrigiisa weystaga oo todoba sano isku xiga xaj damba lagama rabo marka masaakiinta xaj masaakiin ayaa la yihahda qofkii aanan muxua tigidka iyo iska bixin karin ya sheekh ya sheekh a abdilxasan mis talyaaniga ma talyaaniga gumi abdilxasan baa loo yaqaanaa ma talyaaniga guumise cabdilla xabsina ayb alumuum waa tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasabtum lakum maa kasabtum walaa sal camaa kaanuu yacmaluun marka intaas ayaan ku yoojinayna insha allahu tacala marka masaaishan kusaabsan qubuurta iyo dadkaas awliyada iyo baabkaas waa arrin halisa in muxuu aha laga taxadiro weyaan hada wallah aclam wsal lla sl abdil wasl mustafa